alxamdu lilah wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa ywmi اddiin ama bacd walaysa fi lafcaali ficlu yuqrabu siwaa huwa tamhiilu fiihi yadribu walaxrufu alarbacatu lmutaabaca musamayaatun axrufa almudaaraca wasimtuhaa laxaawi lahaa nacaytu fasmac wacil qowlahaa kamaa wacaytu wadamuhaa min asliha arubaaci midlu yujiibu min ajaaba daaci wamaa siwaahu fahiya minhu tuftatax walaa tubal ahaafa wasnan am rajax mihaaluhu yadhabu zaydun wayaji ويستجيش طامة ويرتجي وليس في الأفعاal walaysa kuma sugnaanin في الأفعاal أفعaaشha dhexdeeda فiclu فicil ficilkaasoo يucrab la إعraaba ficilkaasoo siwaahu ka soo haray huwa ficilkuba walaysa في الأفعاali أfعaaشhi dhexdeeda kuma sugnaanin ficlu ficil ficilkaasoo يucrabu la إعraaba ficilkaasoo siwaahu mudaaric ka soo haray watamiilu miaali fiihi mudaaric la miaaliyaana qawlka qowlkaaga weeye aad tiraahdo yadribu waa uu garaaca huwa kii wax garaacayay walaysa fi lafcaali afcaashi dhexdeeda kuma sugnaanin ficlun ficil ficilkaasoo yucrabu la icraabayo huwa ficilka ficilkaasoo siwaahu ka soo haray mudaarica watamiilu miaalin fiihi fi lmudaarici la miaaliyaana qowluka inaad tidhaahdoo kale weeye yadribu waa garaacayaa addaaribu kii garaacayey waxaan ku soo jirnay ficilkii mudaarica ahaa ficilkii mudaaric ahaa calaamadda koowaad oo lagu gartaa waxay ahayd xuruufu anaytu afartaas xaraf in awelka lagu arko hadkaana xukun kale ugu sheegaya wuxuu leeyahy ficilka mudaaric waa mucrab ficil kale oo la icraabaana weliba kuma jiro afcaasha oo maadigana waa mabni amarkuna waa mabni laakiin mudaarica waa mucrab keligiisa mucrabka ah laakiin waa idaa khalaa min nuunayi tawkiidi wاlinaaq marka uu mucrabka noqonaa waa idaa khalaa min nuunayi tawkiidi wاlinaaq waa markuu ka qaali noqdo labada nuunood nuunta la yidhaha nuunu tawkiid ficilka mudaarica way la xidhiidhsataa hadday la xidhiidhsatana ficilka sukuun a lagu bineeyaa walwaalidaatu yurdicna oo kale yatarabasna oo kaleeto wladiina yutawafawna minkum yadaruuna aswaajin yatarabasna oo kale yutawafawna marka ficilka mudaarica marka nuununiswa la xidhiidsato waa mabni sukuunaana lagu bineeyaa haddii nuunu tawkiid la xidhiidhsato oo waxa weya mubaashiraahoo la xidhiidhta ficilkana waxaa lagu bineeyaa fatxu sawaaءn kaanat haqiilatan am khafiifa hadduu labadaas ka marnaado ficilka mudaarica ah, waa mucrab waxaana loo ecraabay waxa weeyaan macaani ayaa ku soo aroorta aan la kala saari karin sida isimkaoo kale marna waxaa la idhaha waxaa loo ecraabay ficilka mudaarica isimu shabahay isimu lafdiguu ka shabaha xugunkuu ka shabaha waxa weeyaan isimkiiyuu shabahaa macaanina waa ku soo aroortaa oo waa kuwii ku miaali jira naxwaydaydu laa taakuli samaka wa tashraba labana oo waxaa la yidha haddaad tidhahda laa taakuli samaka wa tashrabi labana waxay noqonaydaa labadaba inaad dadka ka reebaydo laa taakuli samaka kalluunkii ha cunin wa tashrabi labana walaa tashrabi labana canin ha labadaba inaad diidaydo oon mid aad leedahay labadood sidoo lama ogola haddaad tidhahda laa taakuli samaka wa tashrabu labana oodmadaas goddana macnihii wuxuu noqonayaa kalluun iyo malay weliga iska ilaali caanaha ku fasaxa ah, haddaad tidhaahdo laa taakuli samaka wa tashraba labanana waxay noqonaydaa labadooda ha isku darina mid dooro ah, cudur juudaan la yidhaha ka dhasha ay naxwoleydu qoraan kutubtooduy yuusan kugu dhicin cudurkaasiy waxa way sajaaciga oo qadriga xaashiyadiisaa dhigi jiray kolleyba intaan xasuusto marka yuusan kugu dhicin cudurkaasiyo iska ilaali dad sheega cayaar maahane calaa kuli xaal ficil kaloo la ceraabaa ma jiro walaysa fi afcaali walaysa fi afcaali afcaasha dhexdeeda kuma sugnaan ficil ficilkaasu yuxrab lo exraabo ficilkoo siwaahu mudaaric ka soo haray wa tamhiilu mihaalin fiihi mudaaric la mihaaliyana qawluka weeye yadribu atira amase yadribu weeye ina iska tiraao walaxrufu xarafyaalka axruftii alarbacatu afarta aheed hadda alarbacatu laftirkeedu waa sifa mushtaqna maahana waa jaamid ee waa la awilaa oo waxaa la leeyaha walaxrufu xarafyaalka axrufta alarbacatu ay ilmacduudatu bilarbaca ee afarta lagu tiriyo ah, xuruufta marka la tiriyo afarta noqonayda xuruufta almutaabacatu la raaco musamayaatun kuwa lagu magacaabo weeye axrufalmudaaracati mudaaracada xarafyaalkeedii wa simduhaa xuruuftaas liilinkeeda ama dunta ay ku tixan tahay liilinka alxaawi koobaya lahaa axruftana eeyitu weeye fasmac maqal maa aquuluhu laka warkaan kugu leeyahay kaa bixin wacil qowla hadalkana weeleeyo xifdi kamaa wacaytu wacyan weelayn wacyigaasoo ka wacyi weelayntayda iyo xifdinta anugu aan soo xifdiyey lamid ah halkaan labadan bayd ayaga dhan macnahoodu keliya waxa weeye xuruuftii lagu soo sheego ficilka mudaaric lagu bilaabayo shalay darsiga lagu soo bilowday anaytia lagu jamciya waa intaas laba bayd u ka dhiga xuruuftaas markaad rabta inaad jamcido naaytu aad leedahay naaytu naaytu weliba waa saas anaytu iyo atayna iyo nati iyo kulli waa lagu jamciya lakin naaytu asagu keena wuxuu ku yidhi walaxrufu xarafyaalka axrufta alarbacatu ee afarta ah ay almacduudatu bilarbaca afarta lagu tiriyo xuruufta almutaabacatu ayaga la raaco saa loo raaca xuruuftan saa loo raacaa waxaa loo raacaa ficilka iyagaa u horeeya soo maahan markaasay xuruufta asalka oo ficilku kadib raacda baraba adribu aad leedahay hamsadaad ku bilaabe xuruufta asalkaa ka dabamare oo raaci marka iyagaa la raacaa u horeeya ficilka xuruufta almutaabaca ee la raaco musamayaatun waa mid lagu magacaabo hiya axruftu axruf almudaaraca mudaaracada ama shabihidda xarafyaalkeeda oo mudaaric wuxuu isim shabahay marka xuruftaas lagu bilowday hadda fiiri daraba iyo darib ma isshabahaan iiri daraba awalka xarakaa saaran taaniga xarakaa saaran soo maa daaribna awalka xarakaa saaran taaniguna waa reebanye isma shabahaan hamse haddaad gelido daaribu iyo kaana iiri daraba hamse ka hormare adribu daarib awalka xarakaa saaran adribuna awalka xarakaa saaran daarib taaniga sukuuna saaran waxa weeyaan adribuna taaniga sukuuna saaran sooma jeedin aalikana kasra wada saara marka marka xarfunaytaha la geliyo markaasu isim shabaha marka xuruuftaasoo musamayaatu waa kuwa lagu magacaabo axruf almudaaracati shabida xarafyaalkeeda xuruufta keentay mudaarac inuu isim shabaho saasaa lagu magacaaba wasimduhaa xuruuftaas liilinkeeda ama dunteeda waxaa weya simdiga waxaa la idhahdaa xariga oo kuushu ku tixan tahay kuusha xariga u ku tixan tahay kaasaa waxaa la dhahdaa simdi wa simtuhaa ay khayduhaa wey dunteeda simdiga alxaawi ee koobaya oo xuruuftaasoo dhan dunta iskugu kaaxiri karta lahaa xuruufta koobaya naaytu wa daabidka kuu kulmina wey xuruuftii naaytu waa nuuntii iyo hamsadii yadi iyo taad sooma jeedin laakiin wa axsanu minhaa waxa weeyaan anaytu anaytu yaa ka fiican sababto ah taraqiyay samaynay anaytu waxaa la idhahdaa kulu xarفin minha yufiidu dicfa maa qablahu xarafka saa xarafka ka horeeya intuusay intuu tusay laba jibaarkeedu tusaa kulu xarفin minhaa yadulu dicfa maa qablahu xaraf kastoo anaytu ka mida ah, waxa weyan xarafka ka horeeya intuu tusay laba jibaarkeedu tusaa marka anaytu hamsa u horayda hamse wax ka horeeya male cadad xaa ugu yar hal hal macnay tusee lilmutakalimi waxada hal qofoo hadlaayay hadaad tidhaahdo aktubu anaa kaligay qoraa wey rag iyo dumarna ma kala leh haye nuuntaa ku cibta aney aney nuuntaa ku cigta nuuntu waxaa la rabaa xarabkii ka horreeyay hamsadaa laba jibaarkiis inuu tuso hal macnay hamsadu tusay nuuntu labay tuse waxay tustaa lilmutakalimi wa macahu gayruhu qof hadlayo dad kale la joogaan koox uu afhayeen u yahay naktubu annagaa qoraynuu leey macnaha labaaday tustaana waxay tahay wa macahu gayruhu mutaka waxaan rabaa lilmutakallimi almucadimi nafsa mutakalim oo asagu keligiis isweynaysinay wuxuu leeya naktubu anagaa qorayna naquulu waxaan leenahay uu leeya marka waxaa ku xiga ya-da amaytu waxay tusaydaa dicfa maa qablahaa waxaa ka horreeya nuun laba macnuu tusaya laba jibaar afar macnay tusaya mufrad mudakar oo zaydun yaktubu musane mudakar oo haa'iba azaydani yaktubaani jamc mudakar oo haa'iba azayduna yaktubuuna jamc muanasoo qaa'ibaad ah alhindaatu yaktubna afarta macno tusaa taadaa u dambayda waxay tusaydaa dicfa maa qablahaa ya-daa ka horayday afaray tusaye laba jibaarkeeday tusayo sideed ah waa lix khitaab ah iyo laba qaa'ib ah mufrad mudakaro mukhaadaba anta tadribu mi horaa garaaca musana muanas musana oo mudakara oo mukhaadab ah waxay leedahay antuma labadii naanin tadribaani idinkaa garaacayaan ama tagtubaan idinkaa qoraysaan waxa weya jamc mudakra oo mukhaadab ah waxaa leedahay antum ragiinaan badan taktubuuna waad qoraydaan mufrada mu'anafaa mukhaadabaa anti gabar yahay taktubiina adaa qoraya musana mu'anaf ah oo mukhaadabayn ah waxaa leedahay antuma labadiinaan gabdood taktubaani labadiina qoraydaan jamc mu'anaf ah oo mukhaadabaad ah antunna gabdhihiinaan badan taktubna waad qoraydaan mufrada muanaa aaiba hindun gabadha hindahda taktubu qore muana muanaa haa'ibayn ah waxaa leedahay alhindaani taktubaani marka waxaa ugu fiican anaytu fasmac maqal faadafa fasixa ah, idaa carabta maa dakartu laka wa aradta itqaana alculuumi wey haddaad rabto marka haddaad fahantay masaladii lasoo sharxay aadna doonayda culuumta inaad sugtood meel iska saarto ismac maqal maa aquuluhu laka wey mafcuulkiiya la xadfay warkan kuu sheegaya maqal wacil qawla qowlkana weelayuu kaa kala luminay waci fiiri ficil dhan a ah, waxaa ka haray ci caynkaas ah, caynkaasaa ka haray caynkaas hadda keligiisu ficli ah, waa kelimad dhan caynkaas maxaa yeele waxay ahayd awalu waxa weeyaan fa'dana waxa weyan muctalu ka ahaa laantan muctalu ka ahaa marka wuxuu ahaa wacaa waa weeleeyey mudaaric markii laga dhigayba horta fadiya la xadfay yaci waa weelayna ah, wowdeel oo yaci waxaa loo xadfaa yo ci ay noqoto waxaa la marka wowdii waxay dhacday bayna cadwatayha bayna yaa'in maftuuxatin wa kasratin laazima laba cadaway dhexda ka gasho wowdii ah, waxa way ya maftuuxa iyo kasre laazima ma dayn karta lama tuso soo ma jeedi ilaa wow horta banaa la rabay inay ka horaydo khalaas inkaasaa la xadfay inkaasaa la yaci waa weelayna hadda waa la hala amro xarfanitiiska xarif mudaaricu ku qaas ahaaye xarf xarf cilana ku bine ci waqaayaqi qi marka hal xaraf oo ficil ah soo jeedid marka waa noocaas waci weeleeyo xifdi alqawla hadalka kamaa wacaytu kaafta xarfu tashwiida maanun waa masderiyo masderka lasoo dhalaalinaya masder maxduufa laga sifayna waxaa la leeyahay wacil qowla qowlka weele wacyan weelayn weelayntaasoo kamaa wacaytuka wacyi weelayntan soo weelay lamida mid ah aniga xariiriya waa soo xifdiyey saasaan hadda idinku soo gaadhsiiyey ee sidaydaasoo kale intou xifdidaan idinkuna ubadka idinka dambeeya uunka dambe gaadhsiiya wadamuhaa xuruuftaan la godideeda u yidhi wadamuhaa xuruuftaan la godideeda aainu min ala asalkeediu ka ahaaday asalkii arubaaciyi ee afarta xaraf loo nisbey arubaaciyi iyad waa shidne isla waa yaa nisbe laakiin gabayga dartiisa looga daayay shadka wa damuhaa xuruuftan la godideeda kaainun min asli asalkeeda xaggeedu ka ahaaday halkan masale muhiim uga hadlaa waxay tahay xuruuftan xarfu aneegtaha ee ficilka mudaaric lagu bilowdo saa loo shaqlaa wuxuu ku yidhi haddii ficilka maadi uu afar xaraf ahaa xarafka ugu horeeya ugu horeeya ayaa la goda oo waxa weeyaan milu yujiibu waa ajiiba oo kale yujiibu min ajaaba daaciyi daacigiyuu ajiibay xaggiisa xaala uu ka ahaaday wa damuhaa xuruuftan la godideeda kaa'inun min asli asalkeeda xaggeedu ka ahaaday asalka arubaaciyi afarta xaraf macnaha xuruuftan marka ficil mudaaric lagu bilowdo marna waa la godaa marna waa la fadxiya goormaa dama la saaraa waa haddii maadigu afar xaraf ahaa afartaas xaraf waxaa isku mid ah inay afartuba usuul ahaayeen sida daxraja fuusadiyuu dildiliyey yudaxriju waa dildilina iyo afarta xaraf qaar inuu ziyaado ahaa sida karuma nin karaama lahu fiiri hamse ku dar akrama waa karaamey dadka kaluu karaameeyey mudaaric ka dhig yukrimu dhima ah, akrama hadda hamsadu waa ziyaado sababtoo ah ficilka mujaradka xuu ahaa karuma mid karaama noqday hamse ku dar akrama dadkiiyuu karaameeyey mudaaric ka dhig yukrimu fiiri hadda marka afarta xaraf haddii xata mid ziyaado yahay marka mudaaric laga dhiga xarfuinaytaa waa la godaya yukrimu nukrimu tukrimu yukrimu soo ma jeedid hadday afartuba usuul ahaayeenna waa la goda marka mudaaric laga dhigo daxraja waa dildiliyey yudaxriju waa dildilinaa waa dildilinaa marka haddii maadiga afar xaraf uu yahay afartaas xaraf ama afar usuul ha ahaadeen ama afar ha ahaadeen oo mid ziyaado yahay ee hadhow mudaaric marka laga dhiga waa la goda wa damuhaa xuruuftan la godideeda min asliha asalkeeduu ka ahaaday asalkii arrubaaci rubaaci loo nisbeeyey wadaalikaasuna milu yujiibu waa ajiibahoo kale weeye min ajaaba daaci xaalu ka ahaaday yujiibiyoo kale waa ujiibu halkay ka timid ajaaba wuu ajiibay addaaciya kii ugu yeeraya ilaa welimat cursi allabariga arooska kii ugu yeeday waa uu ajiibay in ajaaba soo afar xaraf maahan ajaaba haye mudaaric ka dhig yujiibu waa adgode hamsaduna waa dhice marka la joogo mudaaric hamsadaas ziyaadada akrama yukrimu maxaa yeele tawaalul amsaal xoogaa waxaa la diidayaa laba hamso in laisku daro ah, oo isku mid wamaa ficilkii siwaahu rubaaci ka soo haray fahyi axruftii tuftataxu waa la kor dhigaa minhu maasiwaas xaggiisa laga kor dhigaa wax alla wixii ka soo haray rubaaci xarfu anaytaha waa la kor dhigaa mudaarica wixii ka soo haray maxay noqonayaan waxay noqonayaan afarta inuu ka yaraaday oo uu hulaati noqday sida daraba yadribu adribu nadribu tadribu iyo inuu ka bato oo uu noqdo khumaasi sida indalaqa yandaliqu ama uu noqdo sudaasi sida istakraja yastakriju wax alla wixii ka soo haray rubaaci waxa weyan xarsanita waa la kordhiga wamaakii siwaahu rubaaciga ka soo haray fahyi axruuftii tubtataxu waa la kordhigaa minhu maa siwaa xaggiisa laga kordhigaa walaa tubal ha u aaba yeeli firi tubaalii ay ahayd laa naahiyaa gashay laa tubaali ay noqotay markaas ayadoo laa tubaali ah ayaa cuumila mucaamalata sida saxiixiyaa laga dhigay laamkiyaa la reeba laamkii malakii la rabay iltaqaw saakiniina dhacay laamkiioo reeban iyo tubaa aliftii ku taagneed aliftiyaa la xadfay sidai waxa weeyaan khafi lciqaaba oo kale laakiin asalkeedu tubaali ay ahayd markii la jasmiin waxay noqotay laa tubaali ay noqotay walaa tubaal walaa tubal ha u aaba yeelin oo qofna ha ka dhegaysan fadxadaas ah, qofkii ku yidhahda warjooji xabu kor dhigtay iyo ha ka dhegaysan ha u aaba yeelin walaa tubal ha u aaba yeelin lowma talaa'imi fii fatxi xarfi lmubaaraca qofkugu eedeeya oo ku yidhah war xarfi mubaaracaan halkaad u kordhigaydaa ha u aaba yeelin ha u joojin akafa fududaaye huwa maasiwahaasu wasnan min jihati wasnin xagga wasniga fududaaye am rajaxa ama siyaada noqoye ha u aaba yeelin walaa tubal ha aaba yeelin akafa fududaaye hadduu fududaado rulaaci ka fududaado maxaa rulaaci ka fudud ulaai ulaaiyu noqday am rajaxa wasnan min jihati wasn agga wasnigu ka fududaaday am rajax ama raajix noqoyo rubaaciga ka siyaadiye maxaa ka siyaada khumaasi iyo sudaasi dhammaan iska fadxi adiga misaaluhu misaalu masiwa wixii rubaaci ka sawaaray misaalkood yadhabu zaydun zayd waa tagaa wey dahaba waa tegey waa sulaasi soo maaha dahaba waa tegey yadhabu dhe kordhig xarf xarafka ugu horeeyo xarfuelaytaa wayajii waa imaanaa dhe wayajii jaaa waa yimid waa sulaasi wayajiiu u eher hadda gabayga dartiisa hamsadii loo xadfay wayaji waa imaana wayastajiishu zayd wuxuu iska dhibaa ciidan iyo nin xoog leh taaratan marmar wayaltaji marna ku soo magangala tabar melihi ay magangeliyu kuleey fiiri wayastajiishu mar ciidan uu iska dhiga iyo nin xoog leh taaratan marmar wayaltajiu marna waa ku magangelaa wari badbaadi tabar mahayo uu kuleey marka maxalusheedka hadda fiiri maxaa la rabaa dahaba waa tegey yadhabu waa ulaai jaaa waa yimid yejiiu waa imaana waa ulaai haye asagoo noqday sudaasina istajaasha ciidan uu iska dhigayo xoog waa sudaasi ystajiishu dhe haye asagoo khumaasi noqdayna iltajaa waa magan galay yaltaji waa magan galaa walaysa alwaaw lilistinaaf laysa ficlu naaqis tarfacu ismu tansibu lkhabara mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi fi lafcaali fi xarfu jarin alafcaali ismun majruurun bifi wa calaamatu jari kasratun fi aakhirih aljaaru walmajruuru mutacalliqun bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inan kaana khabaru laysa muqadam mansuub wa calaamatu nasbi farxatu daahiraة fi aakhirihi ficlu ismu laysa مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من ليس واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة يعرب فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والنائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على فعل والجملة من الفعل والنائب الفاعل في محل رفع صفة فعل والرابط بينهما الضمير الذي هو النائب faacilu yucrab siwaahu siwaa صifatu ficlin wa صifatu marfuuci marfuuc isi mufradaha caadiyan ka dhigayna siwaa maanta hadhowna iyadoo darfay noo imaanay labadaba waa noqotaa siwaa صifatu ficlin wa صifatu marfuuci marfuuc calaamatu rafci damat muqadaraة calى اlأlifi manaca min ظuhuuriha atacadul siwaa mudaaf walhaa damiiru mutaصil mabniyin calى dami fi maxali jari mudaaf ilayh wtamhiilu alwaaw xarfu cad وتمثيل الواو للاستئناف التمثيل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره فيه في حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر الجر والمجرور متعلق بالتمثيل وخبر المبتدا محذوف تقديره قولك قول خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخر قول مضاف الكاف الضمير متصل مبني على الفتح في محل جر يضرب فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره يعود على الضارب المفهوم من يضرب والجملة من الفعل أو يضرب إيا والفاعل أو هو ذا في محل نصب مقول قول المحذوف والجملة من المبتدا أو التمثيل إيا وخبره أو قول كذا لسوق الدريء لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة والأحرف الواو للاستئناف الأحرف مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الأربعة صفة الأعرف وصفة المرفوع المرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره المتابعة صفة ثانية للأحرف وصفة المرفوع المرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الروي مسميات خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في wa huwa ismu mafcuulin yacmalu camala ficlihi yarfacu naaib alfaacili wayansib lmafcuula war naaibulfaacili damiiru mustatirun jawaasan taqdiru hiya tacuudu cala alaxrufi axrufadaana mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirihi axrufa mudaaf almudaarac mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jari kasratu muqadaraة calى akhiri manaca min duhuri ishtiqaal maxali اشتغال المحل بسكون الروي والجملة من المبتدأ أو أرى حروفها هي وخبره أو مسمياتها لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة وصمدها الواو حرف عطف صمد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره سمت مضافها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه الحاوي صفة سمت وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل لها alxaw ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila wayansib lmafcuula wa faaciluhu damiiru mustatirun jawaazan taqdiru huwa yacuudu calaa samdi lahaa laamu xarfu jarin haa damiiru mutaصilu mabniin cala sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajhuuru mutacaliqu bilxaawiyi anahu ismu faacil naaytu khabaru lmubtadayn maa qusida lafduhu fahuwa smun sindudaasay khabar u tahay المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية والجملة من المبتدا أو صمتها هي وخبره أو نأيتها لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة والأحرف المض والأحرف الأربعة المطابعة مسميات فاسمع alfaa faa fasiixa lannaha asaxat can jawaabi shardi muqadarin taqdiiruhu idaa carafta maa dakartu laka waradta itqaana alculuumi ismac maa aquuluhu laka aquulu laka dhe aquulu laka ismac maa aquulu laka اسمع فعل امر مبني على سكون لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والجمله من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول المحذوف واي الواو حرف عطف اي فعل امر مبني على حذف حرف العله وهي الياء الكسره قبلها الدليل عليها لان الكسره تقتل الياء وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت القول مفعول به منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره والجمله من الفعل والفاعل والمفعول في محل في محل نصب معطوفة على جملة اسمع كما الكاف حرف جر الكاف حرف جر وتشبيه مع مسترية وعيت وعي فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك والطاء فاعل مبني على الضم في محل رفع والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرورة مجرور بالكاف وتقدير كوعي كوعي الواء الكاف حرف تشبيه وجر وعي اسم مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغل المحل بحركة بحركة المناسبة بحركة المناسبة وعي مضاف والياء الضمير متصل مبني على سكون في محل جر مضاف اليه الجار والمجرور متعلق bimaxduufin wujuuban صifatun limawصuufin maxduufin taqdiiruhumaa wacyan kaa'inan ka wacyi wacyan mafcuul mطlq mansuub وcalaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fii aakhirihi ka wacyi halkaas xarfu tashbiih markaas yaa majruurka waad garateen wacyan kaa'inan taasa laga sifayna marka waxaa la lehay aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bimaxduufin wujuuban صifaة limawصuufin maxduufin taqdiiruhumaa wacyan kaa'inan wacyan waa mafcuul muطlq oo waa cidaas mafcuul muطlaqeedi weeyaan kaa'inan waa sifadeed khalaas وdمha alwaaw لاstinاad dm mbtd marفوع bاbtidاء وcalaamaة rفci dmة ظاahiraة في akhirh dm mضاaf ضميir mتصل مبنiy عalى السkون في محل jri waayahay min أصلha min xرف jrin أصل اسم majrوr bفي وcalaamaة jri kasرة ظاahiraة في akhir الjr والmajrوr متacaliq بمxduفi وuجوبا تqديr kn kn khabr mbtdy oo ah dm kn khabr mbtdy marفوع وcalaamaة rفci dmة ظاahiraة في akhirhi أصل مضاف ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه الرباعي صفة أصل وصفة المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون استقامة نظم وانقبي وحو كاني ee waxa weeyaan arrubaaciyi waa shidanta iyadana yaa nisbo maaha iyadii lagu qadari jiray ma iyada shidan ama yaa nisbahaas ama yay ahaan iyada hadday shidanta ixraafka waa laga muujiya marba hadday shidanta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 اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا سوى ظرف منص وح... سوى ظرف اعتباري الاسكير هذا ظرف مكان توصنا معه oo haddeer iyadoo mufrad caadiyaho maqsuur ahan soo ixraab mararka gabalay macnahaan daraf iska noqotaa marka waxaa la leeyahay siwaa darfun ictibaariyu mansuub calaamatu nasbi fatxatu muqadaratun calaa aakhiri manac min duhuri atacadaru atacaduru wa darfun mutacalliqun bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu istaqara استقر فعل الماضي وفاعله هو والجملة من الفعل والفاعل الله محل لها من الإحراب لأنها صلة الموصول ما ذات موصولة أي ما أنت ضرف كان إيه السلو فهي الفاء رابطة رابطة الخبر بالمبتدا هي ضمير رفع منفصل مبتدا مبني على الفتح في محل رفع هي ضمير رفع منفصل مبتدا ثاني مبني على الفتح في محل رفع مبتدا ثاني يعني حيث ماذا المبتدا الاول منه من حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على ضم في محل جر الجر والمجرور متعلق بما بعده قال بس تعلق تفتح قدم بيضا تفتح فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لتجرد من منصوب الجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الرو ونائب الفاعل الضمير مستتر جوازا تقديره هي تعود هي تعود على الأحرف أحرفتنا الفاعل كأوحل على الأحرف أحرفتي أسرعل والجملة من الفعل والنائب الفاعل او تفتح في محل رفع خبر المبتدا الثاني وهي ذا awa raabidkii hadde naai faacilka ila meel kale u laabtay ah, isku meelay u laabteenoo waxaad ka dhigane hiyeedu laftirkeedu axruftii u laabtay soo maaha tufta taxna naai faacilkan halkuu laabtay axruftii khalaas weli waxaa leedaha waa naaibulfaacil waxaa leedaha wa raabit baynahumaa adamiirda huwa naaib faacil tufta tax haddana waljumlatu min almubtada'i wa khabarihi fii maxali rafcin khabaru mubtada'i awal oo maadi ah raabida laga rabaa markaas hiyadu ule u laaba maydeen tubtataxna naar faacilkeed u laaba maydhay minhuda waa kan ku jira raabidke waraabidu bayna maca damiir majruubi minda ma oo saas iyaysa iskaga kaadana walaa tubal alwaaw lilisina laa naahiya tubal ficlu mudaaric majzuumun bilaa annaahiya wa calaamatu jasmi xadfu xarfi cilati wahiyalyaw alkasratu qablaha daliilu calayha tubaali ay aheed ictilaala halkaan keenay iclaal ayaa halkaan keenay wa faacilu damiir musatin wujuuban taqdiiruhu anta waljumlatu min alficli الفعل والفاعل لا محل لها من الإحراب لأنها مستأنفة أخف الهمسة للتسوية خف فعل ماضي مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير هو يعود على الفعل وزنا تمييز منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره أم حرف عطف رجح فعل الماضي مبني على الفتحة المقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال محل بسكون الهوي وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير هو يعود على الفعل جملة مرك أخف وهذا هو الجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر بغير سابق لإصلاح المعنى معناها اللي هو هجاجنا صدق بلا سابق وي والتقدير ولا تبل ولا تبل خف ولا تبل خف وحويان ولا تبل تخفيفه أو رجحانه تخفيفه أو رجحانه وايه لبدا مثل كاس كسي لوغا سدلالي مثاله مثال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره مثال مضاف ولا ضمير متصل مبني على الضم في محل جر يذهب زيد ويجيء يذهب زيد خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه مقدره على اخر منع من ظهور اشتغل محلي بحركه الحكايه والجملة من المبتدا وخبر الله محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة ويجي الواو حرف عطف يجي محذوف على يد زيد والمعذوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة ضمة مقدرة على آخره آخر هو همسة محذوفة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية اشتغال المحل بحركة حكاية حكاية حركة waxay saaranta yaji hamsada hadfan ay saaranta harakadu oo loo xadfay waxa weeyaan gabayga dartiisa waystajiishu alwaaw a wayastajiishu taaratan alwaaw xarfu casin yastajiishu taaratan macduufun calaa yadhabu wاlmacduufu cala marfuuc marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala akhiri manca min dura ishtaqa maxali bixarakati اxikaaya wayaltaji alwaaw xarfu casin yaltaji macduufun يلتجي معطوف على يذهب والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية حركة صار يلتجيء أي قبل قدرتي سلوحة في همسدي والله سبحانه وتعالى الله صلى الله على نبينا محمد